tobankuwa inta halkan lagu sheegay ilaahay idankiisa haddii aan gaarno mutamimatu laajruumiya shan iyo toban shan iyo tobana layska rabaa shan iyo toban oo inaan gaarhsiinaa insha allah laakiin tobankuwa inta halkan lagu sheegay mutamimatu laajruumiya markaan gaarno toban iyo shan toban iyo shan shan iyo toban aan sheegi doono insha allah marka tartiib tartiibaa loo sheega fa nawaasibu ficilka mudaaric cawaamisha nasbida casharatun toban weeye wahiya casharadii an weeye walan wey waidan wey wakey wey walaamudkey wey walaamuljuxuudi wey wa xataa wal waljawaabu jawaab weye bilfaa iyo walwaaw lagu jawaabo wa aw wey waa tobankaas marka halkan fiiri qalbigaa ku jira waljawaabu bilfaa'i walwaawi waxaad moodaa fa'da iyo wowda ayaga in lagu jawaabayo waa marka cibaaradaas waxaa la idhi qalbigaa ku jirta cibaaradaas qalbigaa ku jirta waxaa loola jeedaao macnuhu uu yahay alwaawu walfaa'u alwaaqicataani fi ljawaabi waa wow iyo faa oo jawaab dhaceen jawaabkiiyay galeen marka jawaabkii ayay galeen marka waxaa loola jeedaa alwaawu wاlfaau alwaaqicataani fi ljawaab waa wow iyo faa oo dhaceen jawaab jawaabay dhaceen meesha jawaabkii ayagu laftigo jawaabku maana jawaabkiiyay galeen jawaabkiiyay galeen marka alwaawu walfaaw alwaaqicataani fi ljawaab sidaasaa loola jeedaa tobankaas sharaxoodaan iska gelaynaa wa aquulu waxaan leeyahay uu yidhi marka tobanka fiiri labaa loo qaybi waaa labaa loo qaybiya marna saddexa loo qaybiya saddexdaana fiican saddexdaa fiican waxaa loo qaybinaa naasibun binafsihi tobanka qayb ka mid ah ficilka mudaaric way nasbinayaan ayaga naftoodaa nasbinaya cid kale u kaashamayaan naasibun binafsi iyo naasibun bian mudmaratan jawaazan iyo kuwo ficilka mudaaric ku nasbinaya an mudmara ah laakiin jawaas asturan iyo naasibun bian mudmaratan wujuuban saddexdaasa loo qaybinaa saddexda ficilka saddexdaba waxa u qaybinayaa sharaxa marka sharaxeennaan ka qaadanayna waxba ha waa kuu qorany wuxuu yidhi maxamed muxidiin cabdulxamiid waaqulu waxaan leeya aladawaatu adawaadda allatii adawaadda yansibu nasbinaya yansibu uu kor dhigmaa bacdaha adawaadda ka gadaal alficlu lmudaaric casharatu axrufin waa toban xaraf adawaadda oo ficilka mudaaric oo ka dambeeya uu nasbismo oo ayagu ficilka nasbiya waa toban macnaa tobanka oo inta halkan lagu sheegay aladawaatu adawaadda waa cawaamisha macnaha allatii adawaadda yansibu uu kor dhigmaa bacdahaa iyada gadaalkeed alficlu ficilkii ficilkii almudaaricu mudaarica ahaa casharatu axrufin waa toban xaraf toban xaraf tobankaas xaraf gadaalkood ficilka mudaaric wa kor dhigmaa ayagaa caamil ah oo ficilka mudaaric nasbiyad muxuu u dhihi waayey muxuu leeyahay ficilka ka dambeeyaa nasbisma ficilku markuu ayaga ka dambeeyo ayuu wuxuu noqonaa mansuub muxuu leeyahy muxuu dhihi waayey ficilka ayagaa nasbiya wuxuu dhihi waayey qaar ka midu ayagu ma nasbiyaan marka cibaaradiisaana ka fiican cibaaradiisaa fiican tobanka qaar ficilka ayagaa nasbiya qaarna ayagu ma nasbiyaane caamil ka dambeeyo qarsoona nasbinayo saas wuxuu leeyahay kollayba un ficilkii mudaaricoo ka dambeeya waa la nasbinaa uu leeyay cidda nasbayda aduu kadibaad baran doonta laakiin ficilkii mudaaricoo tobankan ka dambeeya waa la nasbina meeshaad ku aragto tobankaas oo hadda lagu soo akhriyey an walam waidan wakey walaamukey walaamuljuxuudi wa xataa waljawaabu bilfaa'i walwaaw ow tobankaas ficilkii mudaaricoo ka dambeeya waa la nasbiya yaa nasbiyey haddaad baran doonta insha allah aladawaatu adawaadda allatii adawaadda yunsabu la nasbiyo bacdaa gadaalkeed alficlu ficilka almudaaric mudaarica cashratu axrufin toban xaraf wey wahiya tobankaasu calaa alaaati aqsaamin saddex qaybood korkooday ahaadeen saddexay u qaybsamayaan tobankoodu saddexay usii qaybsamayaan saddex nuuc oo kala duwan weeye tobankoodu wahiya casharadii calaa alaaati aqsaamin saddex qaybood korkooday ahaadeen qismin ka bedelo aqsaamin ka bedelo qismin qayb ayay ahaadeen qismigaasoo yansibu ficilka mudaaric nasbina binafsi asaga daatadiisa asaga daatadiisa ficilka nasbina isagaaba caamil ah isagaa caamil ah asagaa ficilka mudaaric nasbina iyo wa qismin qayb qismigaasoo yansibu ficilka mudaaric nasbina bian an ku nasbina isagu nasbi maa an ka dambaydaa nasbinayda am mudmaratan xaal ay tahay amtaasu mid mid la idmaaray oo la qariyey bacdahu qismigaas gadaalkiis jawaasan idmaaran qarin idmaarkaasoo jawaasan jaa'isan oo jaa'is ah qismiga kale ficilka mudaaric oo ka dambeeya waa la nasbiyaa asagu ma nasbiyee an mudmaraa oo gadaalkiisa ku idmaaran ayaa nasbinayda amtaas oo ka dambayda idmaarka ay idmaanan tahay waa jawaas waa jawaas xaa loola jeedaa haddii la rabo waaba la muuji kara haddii la rabona waa la qari karaa haddii la rabo waa la muujin karaa haddii la rabona waa qari karaa waajib maaha in la qariya marka waa qismi kale waa qismi kale iyo waa qismin qayb qismigaasoo yansibu nasbinaya ficilka mudaaric bian an ku nasbinaa mudmaratan xaal ay tahay antaasu mid la qariyey bacdahu qismigaas gadaalkiisa wujuuban idmaaran qarin idmaarkaasoo wujuuban waajiban oo waajib ah qismiga saddexaad ficilka mudaaric asagu naftiisa u nasbi maa wuxuu ku nasbinaa an oo gadaalkiisa ka xadfan oo gadaalkiisa lagu idmaaray gadaalkiisaa lagu idmaaray idmaarkaasna waa wujuub wujuubka naxwiga macnihiisa fahm ma ahan wujuubkii sharciga ahayo wujuubka sharciga waxay ahayd samee dada sameyda ku dambaabaya macnihiis saas maaha ka macnihiis waxay tahay si kale ma bannaan isticmaal kale kuma bannaanayo haddii lagu yidhi idmaar wujuub ah macnaheedu waxa marna ma muujin karti isticmaal kale kuma bannaan mar walba waa inaad qaridaa ma muujin karti waa intaas haddii lagu yidhi idmaar jaa-isane haddaad rabtana waa muujin kartaa haddaad rabtana waa qarin kartaa sidaasaa loola jeedaa jawaaska iyo wujuubka marka naxwada la joogo halkaas maxaan ogaanay adawaadka ficilka mudaaric nasbiya ee uu sheegay ibnuاlaajuruumi waxaa u qaybsamaan saddex qismi nafsadiisa ficilka mudaaric u nasbina qismi ficilka mudaaric ku nasbina an oo jawaas u idmaanan qismi ficilka mudaaric ku nasbina an oo wujuub u idmaanan saddexdaas u qaybsamaan tobankiia saddexdaas u qaybsamayaan hadhowna شhan iyo tobanka marka laga dhiga saddexdaana loo qaybinayo ee wax kale maaha saddexdii yuusan hadda wada sheegin saddexdii ayuusan halkan ku wada sheegin oo qaybuu sheegay ah, maahana qaybtu weligeed sidaasay noo ahaanin insha allah qaybtu saasay ahaanin ama alqismu qaybta qismiga alawalu ee ugu horeeya wa huwa qismigaas aladii waa midka yansibu nasbiya alficla almudaarica ficilka mudaarica binafsi daatadiisa ku nasbiya fa arbacatu axruufin waa waa afar xaraf mideeda kale tobankan waa toban xaraf tobankan caamil oo ficilka mudaaric nasbiya isimna kuma jiro ficilna kuma jiro ah, tobankan caamil oo ficilka mudaaric nasbiya dhammaan maxay yihiin xuruuf ah, kuma jiraan wax kale waa toban xaraf wey kuma jiro ficil kuma jiro isim ficilka mudaaric caamilyaalka nasbiya toban weeye oo halkan intuu ku sheegay wey tobankooduba waa maxay waa xuruuf amal qismu qismiga qismiga ala walu horeeya wa huwa qismigaasu aladii waa midka yansibu kordhiga alficla ficilka almudaaric mudaarica binafsi daatadiisa fa arbacatu axrufin waa afar xaraf wa hiya afartii xaraf an weye wa lan weye wa idan weye wa kay weye waa afartaas afartaas mid kasta ficilka mudaaric isagaa nasbiya an walan wa idan wa kay afartaas xaraf mid kasta ficilka mudaaric ka dambeeya isagaa nasbiya si hadhow lagu arko afartaas xaraf mid ka mida ah ficil mudaaricay ku jirto adoo goday ama jasminayo waxaa lagu leeyahy dhagool maad ahe markii la akraayo ah, ficil kasta oo mudaarica oo afartaanu ka hormaraan inaad nasbidaa lagaa rabo ah, ood nasbo aaqilkiisa sida loo nasbinayo calaamadaha nasbahana waad soo barad baab macrifati calaamaati ilaamad ku soo barad marka calaamadii nasboo meeshaas munaasibka u aheed inaad saartaa lagaa raba mar haddii ay ka hormaraan ficil mudaaric afartaanu mid mid u soo qaad marka amaa an an miya fa xarfu masderi waa masder xarafkiisa xarfu masder waxaa loola jeedaa waa xaraf ficilka uu galo masder laga dhalaaliyo xuruufta ficilkay galaan masderka laga dhalaaliyana waa shan xuruufta ficilkay galaan masderka laga dhalaaliyo waa imisa shan mawsuul xarfiyaha la yidhahdaa mawsuul xarfiyaha la yidhahda magaxooda mawsuul xarfiya mawsuul ismiga waa midkii u baahnaa silada iyo caaidka mawsuulka ismiga alladii allati mawsuul ismiga maxaa lagu yiqiin waa midkii u baahnaa caa'id iyo silo kuwaan midna uma baahno mawsuul xarfiyaa la yidhaha waana meeqa mawsuulka xarfigaa shan shantaas ficilkay galaan masteraa laga raba inaad ka dhalaalido shantoodu waxay yihiin an waa naga hadda hayna soo maaha anna ku dar midda inna iyo akhwadeedal ka mida waa meeqa labo soo maaha key ku dar key meeqaad haydaa maa ku dar maadu waa laba-iyo toban nuuci mid ka mid aha masteriya laba-iyo toban nuuc oo insha allah muwasilu dulaab inoogu imaan doonto ha muwasilu dulaab kitaabka faa'iidada badan kaas markaan gaarnaan arkayna insha allah muwasilu dulaab mid walba meel loogu tagu leey oon laga lama hormariyo kitaabna kitaab lama dul saaro koma jeedi marka maa haddaan ku darnay meeqaan afar low haddaan ku darnana shan waa kaasa lowda lafteedu waa badan tahay mid ka mida ah masderiya marka mawsuulka xarfiga waa meeqa shan an anna key ma low waa shantaas shantaas masteraa laga dhalaaniya meeshay galaan laakiin haddee maa oo dhan maaha maadu waa labiiyo toban midaa ah masteriya lowdu waa badantahe midaa ah masteriya low oo dhan maaha laakiin saddexdan kale waa masderi waa masderayo mar dhifow eh, keyda marmar xarfujar noqota marka antana ka mid a antu waa xarfu masder xarfu masderna waa shan waa an iyo anna kee iyo maa iyo low waa shantaas meeshay galaana masder laga dhalaaliya ama an an fa xarfu masderin waa masder xarafkiis wa nasbin waana kordhig xarafkiis oo ficilka mudaaricuu galo waa nasbiyaa wa istiqbaalin waana istiqbaal xarafkiis maxaa loola jeeda istiqbaal ficilka mudaaric intaan waxba gelin yaqbalu alxaala walistiqbaal xaalo istiqbaalu aqbali karaa laakiin an hadday gasho mustaqbaluu noqona xaalo waa ka teg maana hadduu dhacaya ma jirto markaas ficilka mudaaric intaysan gelin wax cawaamila amase wax kale aysan gelin oo uu mujaradka yahay yaqbalu alxaala walistiqbaal xaalana waa noqon karaa mustaqbalna waa noqon karaa labadan waa aqbalaa laakiin mar hadday gasho an muxuu u caynoobayaa mustaqbal marka anti waxaan ogaanay saddex sifay leedahay horta xarfu master waa too meeshay gasho masteraa laga dhalaaliya wa nasbin ficilkay gasho waa nasbidaa wa istiqbaalin ficilkaasna mustaqbalay u cayintaa oo waxay ka dhigtaa ficil hadda dhacaya maahan waa ficil hadda kadib dhici doono saasay ka dhigtaa wa mihaaluhaa mihaalkeedii anta qowluhu waa ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeyaahe ila uu yidhi amacu an yakfira lii waladii amacu waladii allihii amacu aan damcayoo rajaynayo an yakfira lii inuu i dhaafo an yakfira lii inuu ii dhaafo hadda maxabshaahidku waxa weeye an yakfira fiiriya an maxaa ka dambeeya ficil mudaaric yakfira hadda yakfira waa nasbisanta maxaa yeele an aa ka dambayda caamil wax nasbiya aa ka horayda an ayaa ka horayda oo caamil wax nasbiya calaamata nasbada yakfira calaamadiis waa maxay fatxo maxaa fadxa loogu nasbiyey waa ficil mudaaric oo aladii lam yatasil biaakhiri shay ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhiri shayin calaamatu nasbihiis waxay ahayd fatx marka sidaasaa loogu nasbiyey icraab aطmacu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib wاljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi wafaacilu hamsa lagu bilowday wafaaciluhu damiiru mustatirun wujuuban taqdiiruhu ana waa qof hadlay soo ma jeedin an yakfira can xarfu masderiyin wa nasbin waistiqbaalin mabniyin cala sukuuni laa maxala lahu min alcraab yakfira ficlu mudaaricun mansuubun ban wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii akhirih wa faacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa mufrad mudakar oo qaa'iban lii allaanu xarfu jarin walyaa-u damiiru mutasilun mabniyin cala sukuuni fii maxali jarin aljaaru walmajhuulu mutacaliqun biyakfira hadda waanagii ku ballannay an meeshay gasho in masder laga dhalaaliyo taa meeshii ay aan gasho in masder laga dhalaaliyo ballankeenna aha soo maahan aye masderkaas marka waxaad inta soo dhalaalido aad waxaad ku jaree fii ama ba aad ku jere fii ama ba aad ku jere sababtuna waxay tahay afcaasha ficil walba xuruufuljer ka daba maraa jira ficil walba xuruuf ka daba martaa jirta xurufuljerka ficilkan oo admacu ah damiica wey maadigii ficilkii maadiga ah, damaca Hmm. waa damcay waxaa ka daba mara laba xaraf bis waa fii iyo ba labadaasa ka daba marta wax kale kama daba maraan marka xaraf jeer ka daba mara xarafkaas wax kale ma noqon karo waa fii ama waa ba marka labadaas midkaa rabtaad gelinay maserkaad soo dhalaalin waxaad leedahay waljumlatu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin majruurun bixarfi jarin maxduufin taqdiiruhu wاladii aطmacu fii gufraanihi wاladii aطmacu fii gufraanihi lii amase wاladii aطmacu bigufraanihi lii fii gufraanihi ama bigufraanihi labadaasaad leedahay fii gufraanihi ama maxaa leedahay bigufraanihi waa kaasa masderkii gufraankaas wey masderki masderkii masderkaasa la soo dhalaaliyey masderkaasna waxaa lagu jiray xaraf jeer xarafkaasna ama fii aan ka dhigaynaa ama ba aan ka dhigaynaa waljumlatu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderi majruuru bxarfi jarin maxduufin taqdiiruhu wاladii aطmacu fii gufraanihi fii gufraani jaaru majruur mutacaliqu baطmacu dhe marka halkaas ku tacaluji gufraani mudaaf ilaa mudaaf ilay mabniin cala alkasri fii maxali jari macalshaahidku wuxuu ahaa an yakfira antii oo ficil mudaaric gashay oo nasbiday wa qowlu ilaahi qowlkiisa wey miaalkii jalla alla weyn jalla waxaa weyndhe dikru ilaahi xuskiisii wa akhaafu waxaan ka baqaa uu yidhi ah, nabiyullaahi yacquub wa akhaafu waxaan ka baqaa an ya'kulahu wiilka inuu cuno adiibu uubato dhurwaha isku dhihin ama waraabe waraabo maaha diibigu waa yey waa uubato ah, waa eydibadeed waa uuley magacyadaas badan ay soomaalidu kale qaar uuley ay yidhaahdaan qaarna waxay yidhahdaan uubato gobol waxay yidhahdaan yey qaarna ey dibadeed marka laakiin waraabaha isku dheh waraaba maaha waa bahal eyga u eg eh, oo khatar ah, oo aad wax u cuna waraabo maaha waakaafu waxaan ka baqaa an ya'kulahu wiilka inuu cuno adibu hadda an yakula yakula waa ya'kulu uu ah waa anaa la gelshay an ya'kula waa la nasbiyey caamilka nasbiyey waa anta ya'kula inay nasbisan tahay calaamad maxaa u ah fatxada maxaa yaha waa ficil aladi lam yataصil biakhiri shay ficil mudaaric aladi lam yataصil biakhiri shay fatxa lagu nasbi jiro wa akhaafu alwaawu bixasabi maa qablahaa akhaafu ficlu mudaaricu marfuucu litajarudi min annaasib wاljaazimi wa calaamatu rafci damatun daahiraة fii aakhirihi meela socota adiga haye akaafu faacilkeeda ku dhawaaq wa faaciluhu kor u dhawaaq damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu ana wax kale ma noqon kara hamsaaba lagu bilowdo sax allah yubaarik fiika waa kaasaa yari kii ugu yaraaya exraaba soo ma jeedin waa noocaas haddii loo dadaalo wax ka fudud male naxwo an yakula an xarfu masteriyin wa nasbin wa istiqbaalin mabniin calaa sukuun ilah maxal allah min alraab yakula ficlu mudaaric mansuubu ban wa calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fii aakhirihi yakula hu wlhaau damiir mutaصil mabniy calىa dami fii maxali naصbi mafcuul bihi muqadam waa mafcuul bihi muqadama weliba wujuub a loo hormariyey adibu faacilu yakula muahar marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahirku fi akhiri adibuna waa faacilkii yakulu Ah, waa la gadaal mariyey waajib wey in la gadaal mariyo maanto kale oo mafcuulku horeeyo laakiin haddii ficilkii aan gasho ballanku muxuu ahaa masder in laga dhalaaliyo masder in laga dhalaaliya ballanku ahaa masderkaas waxaan ka dhigaynaa mafcuul bihigii akhaafu aan ka dhigaynaa akhaafu mafcuulkeediiaan ka dhigaynaa waxaan leenahay waljumlatu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin mafcuul bihi akhaafu wataqdiiru وأخاaفوا أكل الذئب إyaaه وأkخاaفوا أكل الذئب uubato inay cunto إyaahu wiilka وأkhاaفوا أكل الذئب إyaaه marka أكل مفعول به أkhاaف wey منصوب cلاaمaة نصب فaتحة ظاahiرة في آkhiره أكل مضاaف الذئب مضاaف لمجهول cلاaمaة jri كسرة ظاahiرة في آkhiره wa qowlu haddana miaal kalcanti miaalada lagu barina si maskaxdaada ay ugu dhegto oo ugu raasikho wa qowluhu hiyo ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sare ilaa uu yidhi asagoo ilaahay nooga warrama subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi yacquub innii aniga layaxsununii waxaa imuruga gelinaa an tadhabuu inaad la tagtaan bih wiilka innii aniga layaxzununii waxaa i murugo gelinaa an tadhabuu inaad la tagtaan bihi wiilka inii ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansib ism wa tarfacu lkhabara mabniyun calaa fadxatin muqadaratin calaa aakhirihi manaca min duhuurihi ishtiqaalu lmaxalli bixarakati lmunaasabati lilyaa walyaau damiiru mutasil mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbi innada isimkeedu waa ya-daas layaxzununi allaamu laamu ibtidaa amase allaamu laamulmusaxqala laamulmusaxqala la yidhaha ama laamu ibtidaa yaxzunu aharay yaxzunu ficlu mudaaric marfuuqu litajarudi min annaasib waljaazim wa calaamatu rafci damatu daahiratu fii aakhirihi hadda ficilaad sheegtay mafcuulkii weli lama gaar waxaa weye faacilkii weli lama gaarin faacilkiisi waxaa la rabaa masderka ka dambeey in laga dhalaaliyo faacilkii masderka lasoo dhalaali doono a faacil waa ficilkan yaxzulu yaxzulu waa ficil mudaaric fiiriya cidda murugada samaynayda yaa faacil u ah inii aniga la yaxzununii murugada waxaa igelinaa an tadhabuu la tegiddiin marka tadhabuu masderkeeda faacila waxaa murugada gelinaa nabi yacquub waa tadhabuu faacilkeeda adi waa la fiiriya faacilka waxa samayna ficilka cidda samaydaa faacila sooma hadaan idhahdo qaama zaydu zayda istaagay iiri qaama qiyaamka yaa sameeyey oo faacil u ah zayda u ah cidda ah. ficilka samaydaa faacila inii layaxzununii ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansib isma wa tarfacu lkhabara mabniyan calaa fatxatin muqadaratin calaa aakhiri manaaca min duhuri ishtiqaal maxali bixarakati munaasabati lyaa waliyaau damiiru mutasil mabniyan cala sukuuni fii maxali nasbin ismu ina laa yaxzunu allaamu laamulibtidaa yaxzunu ficlu mudaaricu marfuucu litajarudi min anaasi warjaasimu calaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhirih ni anuunu lilwiqaaya walyaa-u damiiru mutasil mabniin calaa sukuuni fii maxali nasbin mafcuulu bihi muqadam mafcuulkiyaa la sheegay idan faacilka weli la sheegay faacilkii waa dambeeya an tadhabuu an xarf hadda an tadhabuu maxalushaydki waa halkaas an tadhabuu tadhabuu afcaalu lkhamse weeye afcaal khamse wey waa nasbisan tahay caamilka nasbiyey waa an inuu nasbisan yahay calaamadan ku garaynaana waa maxay nuunta ka maqan ah, an tadhabu tadhabuuna soo ma ahayn nuuntiyaa la xadfo calaamatu nasbiyi waa kaa halkaas ka muuqda an tadhabuu an xarfu masdariyin wa nasbin tansibu ism wa tarfacu qalad an tadhabuu an xarfu masdariyin wa nasbin wa istiqbaalin mabniin cala sukuuni la maxala la min axraab tdhabu ficlu mudaaric mansuubu ban wacalaamatu nasbi xadfu nuuni dhe xadfu nuuni wawaawan jamaacati faacil mabniyin calaa sukuuni fi maxali rafcin wlalifu faariqatu bayn waawilmufradi wa waaw ljamaaca bihi albaaw xarfi jari walhaaw damiir mutaصil mabniyin cala kasri fi maxali jari aljaru walmajruur mutacaliq bitadhabu haddee ficilkii an ay gasho balan muxuu ahaa master in laga dhaaliyo faacilkii yaxsunu anba ka dhigayno ta soo dhalaalino aan waxaan ka dhigaynaa ta shiilno oo shiilno oo shiilno aan waxaan ka dhigaynaa faacilkii yaxzun waxaa leedahay antadabu waljumlatu min alficli walfaacilu fii ta'wiili masdarin faacilu yaxzunu wataqdiiru yaxzununii dahaabukum dahaabukum waxa murugaday gelinaya waa la tegiddiina dahaabukum bihi ah, yaxzununii waxaa murugada gelinaya dahaabukum la tegiddiina bihi wiilka aad la dahaabu dahaabukum marka dahaabu faacilu yaxzununi marfuuc وcalaamaةu rafci damة ظaahiraة في aqri dahaabu mdaaf wاlkaafu damiir mutaصil mabniy calى dami fi maxali jari mdaaf ilay wاlmimu calaamaةu jamci dukuur wa qowlu ilaahi qowlkiisa waa miaalkiisi miaalada lagu badinaa maskaxdaada inuu ku dhegaa la rabaa ood aad u fahamto hal miaal inta lagu dhiiba lagaa bootin ma khabarkii allah yubaarik fiika innada isimkeedii waa soo sheegnay soo maahan ya-daa aheed ee khabarka innadaa maqan lagama boodi karo jumlada marka fiiriya waljumlatu min alficli oo yaxsunu ah iyo walfaacilu oo dahaabu ah fii maxalli rafcin khabaru inna waraabidu raabidkiyaa la yska rabaa waraabidu baynahumaa mafcuulu yaxsunu fiiriya mafcuulka yaxsunu sow yaa mutakale maahan isimka innana waa ya mutakalim waa isku xihan yihin waa marka waa kaas raabidki wa qowlu ilaahi qowlkiisa waa mihaalkii tacalayna waa sarreeyahay ila wuxuu yidhi subxaana wa ajmacuu waxay go'aansadeen ikhwatu yuusuf an yajcaluuhu yuusuf inay yeelaan fii khayaabati ljubbi gorofka ama ceelka aan la makaabin ceelka aan la makaabin meeshiisa qarsoonoo salka inta dhigaan inay uga tagaan ay go'aan ku gaareen go-aanay ku gaareen ajmacuu waxay go'aansadeen ikhwatu yuusuf an yajcaluuhu inay yuusuf yeelaan fii khayaabati اljubbi ceelkan aan la makaabin ama aan la raarin meeshiisa qarsoono salka ta salkiisa geliyaan iskaga tagaan saasay go-aan ku gaareen icraab haddee ajmacuu waa darabuu oo kale darabuu meeqa goran soo icraabayna waa iyadu wax kale ma marka laba madhabaa ku jirta waa soo ogaana ficilka maadiga laba madhabaa ku jirtay madhab wuxuu dhahayay maftuuxu akiri abadan weligiis fadxa lagu binayna marka fadxadaasuna maxay u qaybsamayday fadxa daahira iyo mid muqadara kuwa muqadaradaa waxaa ka mid ah saddexay ahayn kuwa muqadarada mid waxaa loo qadari jiray tacadud midna waxaa loo qadari jiray eh, munaasaba midna waxaa loo qadari jiray maasha allah kanu marka ajmacu waa munaasaba ila waa jamaaca la xariisatay saddexdii la qadari jir mid ka mida wa marka waa munaasaba waxaan leenaha ajmacuu ajmaca ficl maadin mabniin calaa fatxati muqadarati calaa akiri manac min duraa iftiqa maxali bixarakati munaasaba wa waaw jamaacati faacil mabniin calaa sukuuni fi maxali rafcin walalifu faariqatun bayna waawilmufradi wa waawiljamaaca an yajmacuu an yajmacuu an xarfu masderiyin wa nasbin wastiqbaalin an yajcaluu waay saxiix wa ajmacuu waxay go-aansadeen an yajcaluuhu an yajcaluu an xarfu masteriin wa nasbin waistiqbaalin yajcaluu ficlun mudaaricu mansuubun bian wa calaamatu nasbi xadfunuuni low afcal hamse calaamatu nasbi xadfunuuni wa waawljamacati faacil mabniyin calaa sukuuni fii maxali rafcin walhaw damiiru mutasil mabniyin calaa damir fii maxali nasbi mafcuulu bihi haddee ficil mudaaric haddii ay gasho haddii ay gasho an muxuu ahaa ballanku muxuu ahaa masder in laga dhalaaliyo masder in laga dhalaaliyo waxaa leedaha waljumlatu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin majruurun bixarfi jarin maxduufin majruurun bixarfi jarin maxduufin wataqdiiru wa ajmacuu waxay go-aansadeen calaa jaclihi fii hayaabati اljubbi calaa jaclihi fii hayaabati اljubbi wa ajmacuu waxay go-aansadeen an yajcaluuhu calaa jaclihi aad leedahay calaa jaclihi la yeelidiisoo fii hayaabati اljubbi la yeelo marka waxaa le calaa xarfu jari jacli ism majruur bcalaa wa calaamatu jari kasratu daahiraة fi akiri jacli mudaaf lahu mudaaf ilayh mawlin cala kasri fi maxali jari aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bijmac halkaas waxaa noogu dhammaaday miisaalo badan oo anti uu ka baxshay wa amaa lan aan gelayna marka lan wa amaa lan lanti fiiri wa amaa lan fa xarfu nafyin waa diididda xarafkeedii wa nasbin waa kordhiga xarafkiisii wa istiqbaalin waa istiqbaalka xarafkiisii saddex macnay tustaa lantu koo horta waa anfina xadadka ficilka wuxuu dusi jiray xada iyo zaman xadaka waa anfina iyadu ficilku muxuu tusaa sidiisaba ficillaba u tusaa xada iyo zaman ah, xadakay anfine hadda haddaan idhaahdo haddaan idhaahdo uminu waan rumaynaa laba shay tuse xada oo ah iimaan inaan samaynayo waa xadakii iyo zamanka hadda la joogo inaan samaynayo ama haddaan lan gelsho xadakii anfinayn lan u'mina ma rumaynayo saasuu noqonaya fiiri adribu waan garaaca laba macnay tusi xada oo ah garaacidda iyo zaman haddaan lan gelsho xadakii anfinayn lan adriba ma garaacayo garaaciddii anfinayn soo ma jeeda marka lantu maxay faa'iidaydaa koow nafyi waa nafyulxada xadadka inay anfido waa o wa naصbin waana kor dhigtaa ficilka waa nabida waa labo waاstiqbaalin zamankii ficil kutusi jirayna zaman mustaqbalaha ka dhigay ficilka awal hadduu mudaaric yahay oo aan waxba la xariibsan yaqbalu اxaala wاlistiqbaala uu ahaa xaalana waa noqon kari mustaqbalna waa noqon kari lan markay gasho mustaqbalay ka dhigay xaalanimadi meeshaa ka bixi marka saddex macnay lan tutuuse lan xarfu nafyin maxay anfine xarfu nafyi اxadaث xadadkii anfini waa nasbin ficilkiina waa nasbine lafdigiisa wastiqbaalinna zamankii ficilku soo xadad iyo zaman tusimay zamanka mudaaricuna muxuu ahaa yaqbalu alxaala walistiqbaal hadday lan gasho xaaladu waa ka baxay meesha istiqbaalay u cayine istiqbaal u caynooba wa miaalhu ficilkii mudaaric oo lan lagu nasbiyey miaalkiisii qowluhu waa ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa wuu sarreeyaahe ilaa wuxuuli subxaana waxay yidhahdeen lan nu'mina laka kuu rumayn mayno lan nu'mina laka kuu rumayn mayno ay yidhaahdeen lan nu'mina laka lan xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin mabniun cala sukuun lah maxalba min alcraab nu'mina ficlu mudaaric mansuubun bilan waa la nasbiyey wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratu fii aakhirih aacilka aacilka aacilka aacilka aacilka aacilka maxaan ka dhigaynaa aacilka numina nuuna lagu bilowda mudaarica naxnu wax kale ma noqon karo wujuub waa suray mise jawaaz wujuub wax kale ma noqon karo wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu naxnu wax kale ma noqon karo wax kale ma noqon karo lilmutakalimi wa macahu ayru aw ilmucadimu nafsi waa intaas waay aduu mayla socotaa adi soo fiiraaya fila socota haye lan numinu ma dhihi karnaa lan numinu ma dhihi karnaa maxaa diida lantaa diidaya magta qofku inuu dhagax yahay lama rabo waa inuu shaqeeyo maskaxdiisa lantaa diidayda arrintiis jazaaka allahu khayr laka allaamu xarfu jan hadhow mid a la arka fiili lan numinu dhaha lan nadribu hadda lanti xay qabato haddaad ba ficilkii rafciday xay lantu qabat aaba lantu shaqaday qabat lantan shaqadeediyaa laga rabaa moogta haye yaa kaloo ila socdo yaa kaloo ila socdo adimaa ila socdo haye lan nu'mina waxaad tustaa caamilkii macmuulkii camalkii saddexdaasi tu caamilkii lan weeye amal macmuulkiina macmuulkiina nu'mina waa kelimadda dhan maasha allah camalkiina fadxada saaran nuunta korkeeda waayo jazaaka allahu khayr sidaas wey intaas inuu fahmaa waa shayga noogu muhiimsan ha qof inuu fahmo caamil macmuul camal waa shayga noogu muhiimsan laka lam xadfu jari walkaafu damiiru mutasil mabniy cala alfatxi fii maxali jarin aljaari walmajhuul mutacalliq binu'min haye su-aal muhiim ayaa ka jawaaba casharka dhexdiisa lagu soo maray haye masder ma ka dhalaalayna lan numina numina ha numina maxaa dhacay in uga dhalaali weyna mawsuulkii xarfiga ahaa jazaaka allahu khayr ee moogta wii lagu waxaa loo tirinayey shantan keligood inuu ku gaadnaado master dhalaalintiisa oo meeshii shantan aysan joogin aan waxba laga dhalaalin saasaaba loo tirinaya dii kale tiradu faa'iido yeelanme marka master laga dhalaalin un maxaa yara mawsuul xarfiga kuma jiro master waxaa laga dhalaalayaa meel mawsuul xarfiga ku jiro mawsuul xarfigana shan u ahaa meeshaana kuma jiro soo ma jeedi waa in faa'iido yeeshaa waxii wa qowlu ilaahi qowlkiis weeye tusaalihii tacaalaa ilaah wuu sarreeyaah ilaah uu yidhi waxay yidhahdeen reer banu israa'iil la nabraxa ka suuri mayno caakifiina kuwa ku negi inaan nahay calayhi calaa cibaadati alcijli weylkan la caabudidiisa dibi yaray caabudayeen marka waxay dhahdeen dibigan yar cibaadada aan caabudayno ka tegi mayno ilaa nabi muuse soo laabtood muuse yimaada isagaan bay yeeli doonin weyl halla caabuday muuse isagoo du yimaada wuxuu leey allah halla caabuday <laughs> dibi waa la qashaa waa la gataa dibi lama caabudo allah weynoo ku abuurto wax ku siinayaa la caabudaa muuse isagaan ba aqbalayn hadduu yimaado lakin kahor waan sii caabudaynayna ha kana tegi mayno cibaadada dibiga la nabraxa ka suuli mayna yidhaahdeen ku negi inaan nahay calayhi calaa cibaadati اlcijri maxalushaahidku wuxuu yahay ficil mudaaracoo nabraxa ah lan aa gashay waa nasbiday waa caamilkii calaamatu nasbiyina waa fatxada saaran maxaa ilaha waa ficil mudaarac waxba la ficil mudaarac hadal la xiriirsanna calaamadda lagu garta nasbadiisa waa fadxo lan nafraxa lan xarfu nafyin wa nasbin waistiqbaalin nafraxa ficlu mudaaric mansuubun bilah calaamatu nasbi fatxatun daahiratun fii aakhirihi wa huwa mutasarifun mutasarifun min barixa min barixa naaqisati allatii tarfacu lism watansibu lkhabara waayo wasmu barixa isimku waddadii faacilku marad ficilkii nuun lagu bilowdo faacilkusaw naxnu ma ahayn ismkuna kiyuu noqona ismu bariixa aan leenahay magaca la kala bedel mahna waa faacilkii wax kale maaha waa faacilkii naftarkiisa ee magaca waxaa loo bixina ism wasmu bariixa wasmu nabraxa dhe wasmu nabraxa damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu naxnu wax kale ma noqonayo alayhi calaa xarfi jari wadaw damiiru mutasilma min calkasi fii maxali jari gadaal u tacaluji aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bimaa bacdahumi bimaa bacdahu meesha ka dambaydu ku tacaluqa oo ah caakifiina caakifiina khabaru nabraxa mansuub waa jamcidu karsaale oo xalatu nasba jooga caakifiina caakifun waa mufrad caakifiina waa jamcidu karsaale caakifiina khabaru nabraxa mansuub wa calaamatu nasbi alyaa almaksuuru maa qablaha almaftuuxu maa bacdaha niyaabata can alfatxa liannahu jamcu lmudakari saari manada fii xarfin an xaraka wanuunu ciwadun can itawini fi lismi lmufradi masder ka laalaalin mayn maxaa yeelay kuma jiro mawsuul xarfiya miaal kale wa qowlu ilaahi qowlkiisa tacaala ilaah wuu sarreeyaahe ilaah uu yidhi lan tanaaluu gaari maydaan albira samafal iyo wanaag ma gaaraydaan kaamil ah xataa tunfiquu mima tuxibuun waxa aad jeceshiin ilaa aad wax ka bixidaan ah, naxwadu de qur-aanka macnihiisii meel ayagu meeshay danta kaleeyi ku joojiyay ilaali maayaan <laughs> qur-aanka macnihiisa ah, meesha magta laguma joojiyo waa qatar ah, lan tanaalu lbira haddii lagu joojiyo macnuu ku noqaa weligiin gaari maydaan wanaag ee eh, hadda inaan qayrka ka quursano <laughs> sanoome waxay la mid tahay waylun lilmusalliin mid oo zindiiq indiiqa zindiiqa waa qofka aan diin lahayn wax diina male hadba dadku la nool yahay uu iskala socdaa isagu diin male ma mid zindiiqa ah, aa la yidhi kaalay tukado markaasuu yidhi maya maya ma tukanayo ilaahay weynaa waaba u goodiyuri qofka salaad uu ku arko qofkuu salaad ku arko ilaahay cadaabu u ballan qaadiy war qur-aanka miyaadan akhrinu adigana waa tukaa muwadan arag cadaabka ilahay u ballan qaaday dadka tukada waylun waadin naareed lilmusaliina dad tukada u sugnaaday markaasuu yidhi ninkii la hadlaayey iqra' bimaa bacda aayadda waxa ka dambeeya akri markaasuu yidhi laa xaajata lii ii waxa ka dambeya dan kamid intaana iigu filan goodi fiiri ilaahayna yuu u wuxuu u goodinaya dadka salaada dayacan haa fiiri waylun waadin naareed lilmusaliina dad tukada u sugnaaday aladiina hum can salaatihim saahuun kuwaasoo salaadooda moog oo halmaama danahoodu iska qabsaa meelahan iska cayaara banoodu iska cayaara qoraxdii dhacdu arka markay qoraxdu godka gelid unta masaajidta asagoo saq badan gabgabgabgabgab laba rag afar ragca oo wax yihiin aan la oqoon oo digaag iyo cadaab aad maduu ka tukaa dadkaasa ilaahay u dhaaraan oo goobdi cadaab ugu goodina waylun lilmusalliin alladiina hum can salaatihim saahuun haa kuwa salaadooda ka sahwisan oo salaadoodii dayacay kuwaas alla u dhaaraay ka waran markaad dad ku joojida ka waran waylun lilmusaliin sida tanaa la mida lan tanaalu bira xataa tunfiquu ay heleen gaari maydaan biri iyo daaco kaamila ilaa aad xoolaha aad jeceshihiin wax ka bixidaan saasay ahed lan tanaalu bira xataa tunfiquu fawaylu lilmusaliin fawaylu lilmusaliin fala socotay soo maaha maasha allah fawaylu lilmusaliin aladiina hum can salaatihim sahun saasay ahed marka fiiritana biriga maahan biri gaari maydaan warku kaliya maaha ee waxa weya birigu wuxuu idinkaga xidhan yahay xoolaha aad jecesha inaad bixdaan haddaadnaan bixin biri kaamila gaari maydaan wa ee haddii halkan lagu joojiya la yidhahdo biriba gaari maydaan ee hadda naxariista ilahay ka quusaso maaha waaba qatar be lan tanaaluu lan xarfu nafyin wa nasbin waistiqbaalin tanaaluu ficlun mudaaricun mansuubun bilan wa calaamatu nasbihi xadfu niyaabata can fatxa liannahu min alafcaal hamsa وواو جماعة فاعل مبني على سكون في محل رفع البر مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره فيري مركا هذا تنالوا وفعل مضارع وأفعال خمسة هو تنالون وأصلكها waxaa galay caamil wax nasbiya oo lan ah waa la nasbiye marka hadda waxaan leenaha caamilkii waa lan macmuulkii lagu camal falayna tanaalu calaamatu nasbihiina waa xadfu nuunka albira waa mafcuul bih ayad waa mafcuul bih waa mafcuul bih wa amaa idan idan fa xarfu jawaabin wa jazaa'i wa amaa idan idan hadda can iyo lan anoo dhammaata idan ku xiji mid walba macnuu leeyahy macnihiisa waa inaad barato wa amaa idan fa xarfu jawaabin waa jawaab xarafkiisa wa jazaa'in waa abaalmarin xarafkiisa wa nasbin waa kordhig xarafkiisa saddex macno isna faa'iidayna koow horta hadalka ka horreeyaa loogu jawaabaa idan hadalka lagama bilaabo qofku suu hadalka kama bilaabi karo idan waa shardi in cid kale hadalkeed ka horreeyey dad kalaa hadlay markaas uu jawaabaa idanta markaasa laga bilaabo waa jawaab hadal ka horreeyay jawaab u noqotaa idanta waa koow jaza iyo abaalmarinna waa u noqotaa waa labo ficilka mudaarica ka dambeyna waa nasbidaa waa saddex saddexaas macnay leedahay idan xarfu jawaabin wa jazaain wa nasbin wa yushtaru laakiin shuruuday tanu leedahay markay ficilka mudaaric nasbaydo mar walba ma nasbi karto an shuruud ma lahayn antu shuruud ma lahayn markay ficilka mudaaric nasbaydo lantuna shuruud ma lahayn laakiin idan shuruuday leedahay idan shuruuday leedahay idan shuruuday leedahay wa amaa idan idan fa xarfu jawaabin waa jawaab xarafkiisu waa jazaa-in waa abaalmarin xarafkeed wa nasbin waa kordhin xarafkiisu wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa linasbi mudaarici mudaarica la kordhigidiisa bihaa idan lagu kordhigaa mudaarica idan lagu kordhigaa waxaa loo shardiyaa alaaatu shuruudin saddex shardi saddex shardiyu leey mudaarica marka idan lagu nasbinaa saddex shardiyu leey alawalu shardiga ugu horeeya an takuuna idan waa inay ahaataa fii sadri jumlati ljawaabi jumlada jawaabka awalkeeda jumlo hadal ka horeeyey loogu jawaabaa waa inay awalka ka gashaa dhexda kama geli karto ah, jumlo oo loogu jawaabaa hadal ka horeeyey jumladaas awalkeeda waa inay gashaa waa shardi haddaysan awalka gelin oo dhexda gasho ma ansaxayda inay ficilka nasbida ma nasbi karto aani shardiga labeeya an yakuuna mudaaricu mudaaric waa inuu yahay mudaarica alwaaqicu dhaca bacdahaa idanta gadaalkeeda daalan mid tusa cala istiqbaal istiqbaal mudaaric muxuu tusi jiray yaqbalu alxaala walistiqbaal mudaarica idantu nasbi kartaa waa midka mustaqbalka bis ma nasbi karto mid xaalaad hadda mid dhacaya ma nasbi karto shardi waxaa idantu ficilka mudaaric nasbi inuu noqdo mustaqbal mudaarica zamankiisu muxuu noqdaa xaal istiqbaal labada waa noqon kara soo maaha midka xaalkaa ma nasbi karo shardi waxaa ah inuu yahay mudaaricay nasbayda mustaqbal mid hadda kadib dhici doono waa shardi ahaani shardiga labeeya an yakuuna waa inuu noqdo almudaaricu mudaarica mudaarica alwaaqicu dhacaa bacdaha idanta gadaalkeeda daalan mid tuusa cala alistiqbaal ahaali ahaali shardiga sadexeeya allaa waa inuusan kala saarin baynahaa idan iyo wa bayna almudaarici mudaarica faasilun mid wax kala saara waxaa la rabaa idanta iyo ficilka mudaaracay nasbaydo inay isku xigaan oo aan loo dhaxayn saddex shaeyaa la ogolyahay inay kala dhex galaan wax kale lama ogolo ahaali allaa yafsira wa inuusan kala saarin baynahaa idanta iyo wa bayna almudaarici mudaarica faasilun mid kala saara faasilkaasoo hayrulqasami dhaar aan ahayn awinidaai xarfunid awinidaa munaada aan ahayn ow laa annaafiyata aan ahayn saddexdaas waa la ogoli idan iyo ficilka ay nasbaydo qasam dhaar waa la kala dhex geli karaa nida munaada iyo xarfunidihiis waa la dhex geli karaa laa naafiyana waa la kala dhex geli karaa wax kale lama kala dhex geli karo waa inaan wax kale la kala dhex gelin idanta iyo ficilkii mudaaric ay nasbaydo ka dambeeyey ahaali shardiga saddexeeya allaa yafsila waa inuusan kala saarin baynahaa idanta iyo wa bayna almudaarici mudaarica waa inaysan kala saarin faasilun mid wax kala saara faasilkaasoo hayrulqasami dhaar aan ahayn awinidaa'i munaada aan ahayn ow laa annaafiyati aan ahayn wa mihaalulmustawfiyati idantii oofsatay miaalkeedii lishuruudi shuruuda idan oo shuruuddii o dhan laga helay saddexdii shardi laga helay miaalkeedii oo ficil mudaaric nasbayda wa mihaalu lmustawfiyati idantii oofsatay lishuruudi shuruudda mihaalkeedii an yaquula laka waa inuu kugu yidhaha axadun qof an yaquula laka waa inuu kugu yidhaha axaddu ikhwaanika isku idaafeen an yaquula laka waa inuu kugu yidhaha axaddu ikhwaanika walaalaha mid ka mid a saajtahidu waan ku dadaalaa fii duruusi waa nagii nidhi idanta war lagama bilaabo war waa inuu ka horreeyo warkaas loogu jawaabo walaalaha mid ka ah wuxuu kugu yidhi ardadii saaxiibadaha walaalahaagii saajtahidu waan ku dadaalaa fii durusi durusteyda soo akrina waa raacana waa ku celcelina fa taquulu lahu waxaad ku leedahay idan haddaadaad dadaasho tanjaxa waad guulayseen marka fiiri idan tanjaxa waa guulayseen marka fiiri idan xarfu jawaabin horta waa jawaab maxaa yeelay yaa loo jawaabaa walaalkii ku yidhi saajtahidu fii duruusi waa u jawaabe idantaad ugu jawaabe o wa jazaa-in waana abaalmarin leedahay fiil idan tanjaxa waad guulayseen dadaalkiiso abaalmarintiisu inuu guulaysta maaha ah, marka waa xarf oo abaalmarintusa saddex waana nasbinaya tanjaxa aad leedahay tanjaxu ma dhihi idan tanjaxa idan tanjaxu ma ma la dhihi karo idantu maxay qabat aw shaqada idantu way nasbine saddexii shardi marka waa la helay xarfu jawaabin waata maxaa yeele walaalka markuu ku yidhi saajtahidu fii duruusihi waad ugu jawaabta jazana waa tahoo guushu waxay abaalmarin u tahay dadaalkii waa xarfu jazaa-i waa abaalmarin xarfu nasbina waa tahoo tanjaxa aan leena tanjaxu ma dhihi karno marka hadda haddaan exraabayna maxaan leenaha idan xarfu jawaabi wa jazaain wa nasbin mabniyun calaa sukuuni lahi maxal allah min alexraab tanjaxa ficlu mudaarici mansuubun biidan wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii akhirih wa faacilu ficil mudaaric mufrad mudakar lagula khidaabaa wey wa faacilu damiirun mustatiru wujuuban taqdiiruhu anta soo ma jeedin haye taas waxay ahayd idantii iyo ficilkii mudaaric ayadoon waxba kala faslin hadda waxaan misaalaynaa ayadoo dhaar lagu kala fasliyey ilaa waxaa la yidhi saddex shay aa la ogolaya in lagu kala fasliyo dhaar iyo muraade iyo laa anaafiya sha allah saddexdaasaa la ogolaya in lagu kala fasliyo marka bal dhaartii noo soo qabo wa mihaalulmafsuulati midii ficilka laga fasliyo laga soocay mihaalkeedii qasani dhaarna looga soocay an taqula waa inaad tidhaahdo hadalkii oo kalea ka sa saajtahidu fi duruusi uu yidhi markaas waxaa leedahay idan wallaahi tanjah idan waktigaas aad dadaasho wallaahi allan ku dhaartay tanjax waa guulaysanay marka hadda idan iyo tanjaxa yaa u dhexeeya lagu kala fasiyey wallaahi wallaahi dhaartaas udhaxayda icraab hadde idan xarfu jawaabin wa jazaain wa nasrin mabnin cala sukun lah maxalla min icraab wallaahi waa taqan icraabteeda alwaawu xarfu qasamin wa jarin allaahi muqsamu bihi majruuru biwaawi lqasami wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bificlin maxduufin wujuuban taqdiiruhu uqsimu wallah jumlada marka jawaab jumlada jumlat اlqasamka wa jumlaة اlqasami laa maxala laha min alcraab liannaha muctaridaة bayna alcaamili wاlmacmuuli idan waa caamil tanjaxana waa macmuul jumladaana kala dhex gashay waa muctarida jumla muctarida maxaa lagu yaqaanaa taqacu bayna shay-ayn mutalaazimayn laysaa jaaran wamajhuuran aa jumlada muctaridada maxaa lagu yaqaan waxaa le taqacu bayna shay-ayni mutalaazimayni laba shayoo islaazimayda dhexdooda gelaya haddaad maqasho muctarida taqacu hiy alatii taqacu bayna shay-ayni mutalaazimayni laysa jaaran wamajruuran jaar majruur ayaga lama kala dhex galo wax kala dhexgeli kara lama aad iskugu dhegey marka jumladaas jumlatulqasamka waa muctarida tanjaxa ficlun mudaaric mansuubun bidan wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu faaqir wafacalu damir musafir wujuban taqdiru anta adaa guuraysaa saas waa dadaaleeh soo ma jeedin waayo wa miihaalu lmafsuulati midii la soocay miihaalkeedii binnidaa'i munaadaha lagu soocay waxaan miihaal hadda u keenaynaa idan iyo ficilkii ay nasbayday oo munaadala kala dhex garshay oo lagu kala fasliyey wa mihaalu mafsuurati midii lagu soocay mihaalkeeda binidaa-i anta qolow inaad tiraa markuu ku yidhaha saajtahidu fii duruusi markuu yidhaha aa leedahay idan yaa muxamadu tanjax idan haddaad dadaasho yaa muxamadu muxamadow tanjax waa guulaysanaya tanjaxa idan xarfu jawaabi wa jazaain waa nasbin yaa xarfu nidaa'in ma naad adco muxamedun mufradun calam mufrad waxaa tiraa muxamedun munaada mufradun calamun mabniyun calaa dami fii maxali nasbin wa jumlatu nidaa laa maxala laha min alcaraab liannaha muctaridatun bayna alcaamili wاlmacmuuli caamilkiioo idan ah iyo macmuulkiioo tanjax ah تنجح فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخر وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت ومثال المفصولة مدي لصوعي مثال كيدي بالله النافية لغو laa naafiya iyadoo lagu soocay miaalkeedii idantii iyo ficilkii mudaaric waxaa la kala dhex gelshay laa naafiya an taquula waa inaad tidhaahdo idan laa yakiiba sacyuka wuxuu ku yidhi saajtahidu waan ku dadaala fii durusi waxaa leedahay idan haddaad ku dadaasho laa yakiiba ma hoogayo sacyuka dadaalkaagu dadaalkaagu ma kasaarayo ma kasaarayo ilaahay kaa kasaarin ma idan xarfu jawaabi wa jazaain wa nasb mabniyn calى sukuni la maxal lah min اlcraab laa naafiyatu mabniyn calى sukuni la maxal lah min اlcraab yakiiba ficil mudaaric mansuubu bidan wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih sacyu faacilu yakiiba marfuucu wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih sacyu mudaaf walkaafu mudaaf ilayh mabniyn cala fatxi fi maxali jari ow taqul waxaa leedahay idan wallaahi laa yadhaba amalu camaluka dayacan idan wallaahi ilaahan ku dhaartee laa yadhaba tegi ma camaluka dadaalkaagii wey camalku waa shaqadii uu qabto dadaalka ahaa dayaacan xaal uu yahay kii dayacan ma tegayo alaadahay idan xarfu jawaabin wajasaan wanasbin wallaahi alwaw xarfu qasamin wajarin allaahi muqsamu bihi majruurun biwaawi اlqasami wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akri aljaaru wاlmajruur mutacaliqaani bificlin maxduufin wujuuba taqdiiruhu uqsimuu wallaahi wajumlaة qasm wajumlaة اlqasmi laa maxal lah min alacraab liannahaa muctaridaة bayna alcami wاlmacmuuli laa xarfu nafyi yadhaba ficlu mudaaric mansuuba bidan wacalaamatu naصbi fatxaة daahiraة fi aakhirih camalu faacilu yadhaba marfuucu calaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirih camaluka camalu mudaaf walkaafu mudaaf ilay mabniin cala fatx fi maxali jarin dayaacan xaalun min camal camalkaad ka xaalayne waa xaalo saaxiibulxaalkiina waa camalka xaalun min alcamali mansuub wa calaamatu naصbihi fadxaة ظaahiraة fi aakhirihi wallahu subxaanaه wa tacala aclam wsala اllah wslama wbaarak calى nabiyina mxamed